بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ويصح, ويصح الاستثناء في الطلاق إذا وصله به ويصح وحا أصحيه الاستثناء كالسريبت fi talaaqi furitaanka dhexdiisa idaa goortii wasalahu istinaha uu la xidhiidhiyo bihi talaaqa uu la xidhiidhiyo masaladan masale ku dhowaan soo marnay talaaqa waxaa bannaan inuu marka hore intuu dalqadaha hadal ay wada socdaan ku sheego kadibna uu qaar dib ka soo celiyo oo ka soo saaro maalan inuu yidhaahdo saddexdii baad ku furan tahay laba mooye ama saddexdii baad ku furan tahay mid mooye soo reebiddu taas waaye waxaa shardiga markuu asaxayo istinaagaasi in furitaanka iyo soo reebiddu ay wada xidhiidhaan oo hadduu aamuso cudurdaar la-aan ama hadal u dhaxaysiiyo ama muddo u dhaxaysiiyo marka kadibna istinaha uu dib ka keeno markaa wax ka soo qaad ma dalqadihii way tageen waay ayib idaa wasalahu bihi horaan usoo marnay inuu haddii uu maalan uu ama neefsi waxoogaa ama hadal ku yara dhago ama uu ruux gangalayahay oo kale markaasi yacni kala goynta arrimahaasi keenaan yani mushkilo ma leeya cudurdaar buu leeya wayasixu waxaa asaxaya tacliiquhu furitaanka in lagu xidho iyo dalaaqa bisifati sifa in lagu xidho washardi iyo shardi in lagu xidho tacliiqu alaaq baa masaladan loo yaqaanaa tacliiqa alaaqa marna sifaa lagu xidhaa marna waxaa lagu xidhaa shardi baa lagu xidhaa sifadu maalan waxa inuu yidhaahdo bilhebla ayaad furan tahay ama roobabku markay da-aan baad furanta ayib sifadii uu ku xidhay markii la helo bay furmaysaa saas macanaha hebel hadduu yimaado sidaa haddaad samayso sida haddaadan samaynin sifuu markaa ku xidhaya haddii sifadii uu ku xidhay la helo waa furmaysa marna shardi buu ku xidhayaa shardigu wax weeyaan haddaad guriga gasho ood furanto sifadu inta badan waxay u noqotaa xagga zamanka shardiguna wuxuu u noqdaa inuu ama ficilkeeda uu ku xidho waxa haddaad samayso waad furanta haddii aad guriga gasho waad furanta haddaad ka baxdo waad furanta haddaad saad yeesho waad furanta haddaadan saa yeelin waad furanta tacliiqu اطalaaq bishari baa la yidhahdaa oo adawaatu shardiga markaa la isticmaalaa mata iyo in iyo wahaakada marka labadaa kolba kii uu ku xidhaba haddii shaygii mashruudkaa la helo uu shardiga uga dhigay ama sifadii uu ku xidhay markii la helo way furmaysaa wayaqaxu uu dhacayaa aalaaqu alaaqi walaa yaqaxu ma dhacaya dheh aalaaqu furitaanku ma dhacayo qabla nikaaxi guurka ka hor isagoon weliba guursaninba hadduu furo gabadhii uu guursan rabay u doonanayd welise aan loo meherin hadduu yidhaahdo markaan ku guursadaad iga furan tahay ma soconayso sababtu maxay tahay leanna horta waa inuu guur ku dhaco xadhig xidhan baa la furaa laakiin xadhiggaa markaan xidho yuu furan yahay ma soconayso ayib wa arbacun afar diidkii baa tilmaamayo walaa talaaqa lahu fima laa yamlik wuxuusan gacantiisaba ku jirinba furitaanku asixi maayo wa arbacun afar laa yaqacu ma dhacayo talaaquhum furitaankoodu ma dhacayo saddex ruux hadday wax furaan furitaankoodu ma soconayo ka koowaadi waxa weye asabiyu ilmaha yarkaa ah. ilma aan qaangaadh ahaynoo loo guuriyey waa loo guurin karaa furitaankiisu ma dhacayo waxaa haddii loo baahdo in la furo iyo haddii in loo guuriyo loo baahdaba weligiisaa wakiil ka noqonaya marka guurintana isagaa u yani u aqbalaya haddii furitaan loo baahdana isagaa ka furaya laakiin ilmaha yarkaa wax ma furo walmajnuunu iyo midka waalan ninka waalanna sidoo kale waay isagana weligiisi iyo cidda mas-uulka ka abaafurta haddii furitaan laga maarmi waayo iyo midka hurda hadduu ruuxu hurdo iska iska qarwo ama alalado oo uu sidaa wax ku furo isagana furitaankiisu ma dhahayo sababtu maxay tahay qasadkii baaban jooginba soo ma waalmukrahu iyo kan la qasbay intoodaba qalinkaa laga kor yeelay qasabku waxa weeyaan ruuxa in lagu qasbo oo lafihiisa u yaabo naftiisa ama xoolihiisa u yaabo ama in dhib la gaadhsiiyo ka yaabo oo hadduu samayn waayana u badiyo in dhibku gaadhayo malihiisa u bato khiyaar kale iyo si kale iyo jid kaloo mari karana uu waayo oo jidadku ka wada xidhmaan markaasi wax weeyaan uu is yidhaahda lafahaaga ku baxso oo sidaa uu ku furo ayadana furitaankaasi ma dhacayo ikraaha maanaa <clears throat> xadiista nabiga sal alla alay wasalam baa sidaa laga qaadanayaa faslun waidaa allaqa imra'atan waaxidatan aw inatayni falahu muraajacatuha halkan wuxuu ka gudagalay alrajca yani ku noqoshada haweenta haddii uu ruuxu furo goormuu ku noqon karaa goormuusan ku noqon karin ayib waidaa goortii allaqa uu furo imra'atahu xaaskiisa markuu furo ninku waaxidatan hal dalqad ah meeshaa wax kale muu idin qoraya nusakhda qaar ka mida halkaas intuusan waydaa allaqa gaadhin waxay qorayaan wa shuruuطu sixati rajcati arbaca kadibna wuxuu leeyahay an yakuuna alaaqu duna alaa an yakuuna bacda adukhuuli biha an yakuuna alaaqu biciwad anlaa yakuuna alaaqu biciwad an takuna arajcatu qabla inqidaai alcidda nusakhda kitaabka qaar ka mid ah yaa intaa qoraya laakiin aniga iima qorna qoladaasquraaxbaa tilmaamaya waidaa goortii allaqa uu furo imra'atahu xaaskiisa markuu furo waaxidatan hal dalqad aw ku furo aw inatayni ama laba uu ku furo ama ha wada socdeen ama ha kala dambeeyeen falahu waxaa u sugnaaday muraajacatuhaa soo ceshigeedaa u sugnaaday maa lam tanqadi haddaynan dhammaanin inta aynan dhammaanin ciddatuhaa ciddadeedu intaysan dhammaanin ayb intayna ciddadeedu dhammaanin wuu soo ceshan karaa markhaati buu u samaynayaa kadibna wuxuu leeyahay rajactu ayb waan soo ceshaday xaaska saasuu leeyahay faida inqadad hadday dhammaato ciddatuhaa ciddadeedu yacni xaq buu leeyahay inuu soo ceshado qur-aankaa tilmaamaya wabucuulatuhunna axaqu biraddihinna fii dalika raggoodaa u xaq leh soo ceshigooda fii dalika ciddadaa dhexdeeda ciddada intay ku jiraan ayb faida inqadad hadday dhammaato ciddatuhaa ciddadeedu hadday dhammaato xalla waxaa xalaal ah lahu isaga xalaal u ah nikaaxuhaa guursigeedaa xalaal u ah bicaqdin uu ku guursado caqdi jadiidin oo cusub guur cusub inuu guursadaa markaa u bannaan waa tee waa tii ama dalqad ku furantay oo saa ciddada kaga baxday ama laba dalqadood tageen oo sidaa ciddada kaga baxday ayadoo nin kale soo marin ayuu guursan karaa waase bicaqdin jadiid guur cusub waa doonaya waa la siinayaa waa loo guurinaya meher cusub baa loo magacaabaya guri cusub iyo hawlo cusub waa wa takuunu waxay ahaanaysaa macahu la jirankiisay ahaanaysaa xaas bay u ahaanaysaa calaa maa baqiya wixii soo hadhay korkiisa oo min aalaaqi dalqadihi ah dalaaqa wixii u soo hadhay ayay kula joogaysaa marka haddii ay mid lagu furay oy sidaa ciddada kaga baxday oo dib u guursaday meeqaa u laaban labay ku wada joogaan marka haddii dalqaddii labaad inta lagu furay ay ciddada saa kaga baxday oo uu dib u guursaday yaa maxay ku wada joogaan hal dalqad bay ku wada joogaan saas way maanaa ayib macnaheedu maaha yaani waxaa meesha laga saarayaa markaad guursato saddexdiiba kuwa soona wada noqon maayaan wixii hadhsanaa unbaa guurkan cusubi soo celinaya kaasay ku wada joogaya wa takuunu macahu ninkaa la jirankiisay ahaanaysaa oe kula joogaysaa calaa maa baqiya wixii soo hadhay korkiisay kula joogaysaa oo min aalaaqi dalqadiia macnaha alaaqi iyo furitaankii wixii laabnaa unbay kula joogaysaa ayb fain allaqahaa hadduu furo marka alaaan saddex hadduu ku furo lam taxilla xalaal uma aha lahu isaga xalaal u noqon mayso ilaa bacda wujuudi khamsi sharaa'ita shan shardi helitaankooda kadib mooye ayb haddii uu furay oo dalqadii ugu dambaysay ku furay ama wuu israaciyey oo saddexdii baad igaga furan tahay buu yidhi ama mid mid buu u furay ilaan madhabka shaaficiga dalqaduhu way israacaan oo saddex hadduu yidhaahdo saddex way wada tegayaan laba hadduu yidhahdo labadu way israacayaan madaahibta kale afarta ana waa la mid waa masale khilaafiya salafka iyo khalafka intaba oo ijmaaca masaladu kuma sugnaa laakiin madaahibta afartuba waxay qabaan dalqaduhu hadduu israaciyana waa israaci suu isagu udhigoonbay udhigmayaan marka fain allaqaha alaaan saddex hadduu ku furo lam taxilla xalaal u noqon mayso lahu isaga ilaa bacda wujuusi hamsi sharaa'ida shan shardi helitaankooda kadib mooye shan shardi markii la helo unbuu dib u soo xeshan kara ama u guursan karaa middaa dalqadihii ka dhammaadeen shardiga koobaadi waxa weeye inqidaa'u ciddatiha ciddadeedu waa inay dhammaato minhu xaggiisa ay ka ciddo tirsanayso ciddada isaga ay ka tirsanayso waa inay horta ka baxdo ayb o wa taswiijuhaa wee shardiga labaad guursigeeda biqayrihi cidaan isaga ahayn waa inay guursato waa inay nin kale guursato ayib weliba guurkaasi maxallal iyo farsamayn lama rabo wa dukhuuluhu iyo gelitaankiisa bihaa iyada uu galo oo la aqalgalo inuu la aqalgalo wa isaabatuhaa iyo weliba inuu u galmoodo isaabatuha waa inuu asiibo yani waa inuu u galmoodoo xaas ka dhigto waa inuu la aqalgalo una galmoodo xaas ka dhigto ayib haddii uusan u galmooninoo intuu uun meheriyo ninkaas kale uu markaas sidaa ku furo weli xalaalkuuma ah kii nebigu yidhi laa xataa yaduuqa cusaylatak wa taduuqa cusaylatahu ninkii hore uma laaban karti ilaa uu kan dambe macaankaaga dhadhamiyo adiguna aad macaankiisa dhadhamiso bimacnaa ilaa aad kulantaan maya ayib wa baynuunatuhaa baa shardi ah baynuunatuhaa ka go'itaankeeda minhu isaga xaggiisa ay ka go'do baynuuna waxa weeyaan waa in ay ninkii hore xadhiggiisii iyo nikaaxiisii ay ka go'day ka baxdo waa oo say uga go'aysaa waa inuu furo ciddadiina ka baxay ama waa in la fasakho oo fasakh ku kala tagaan ama geeri ku kala tagaan baynuunada waxaa laga wadaa ama baynuuna kubra ama suqra ama dalqadihiibuu u dhameeyey ama mehe ciddadiisiibayba ka baxdayba saas way macnaha waa inay ninkii hore furo markuu furana waa inay weliba ay e, ka baxdo e, mxuu ahaayey xadhiggiisii ay ka baxdo baa'ina noqoto wainqidaa'u ciddatiha wainqidaa'u ciddatiha iyo ciddadeedu inay dhammaato minhu xaggiisa ay ka ciddo tirsanayso ama minhu xaggiisa ay ka dhammaato ciddadii isaga ay u tirsanaysana waa inay ka dhammaato saas macnaha yaani markuu furo oo uu sii daayo ciddadii ay tirsanaysayna waa inay ka baxdo dhammaato markaa kadib shantaa marka la helo sharti ayaad markaa guursan kartaa guur cusub ayb ayb guurkaa cusub haddaad guursato waa tii qur-aanku sheegayo fain allaqahaa falaa taxilu lahu min bacdu xataa tankixa zawjan hayrahu ilaa ay nin kale guursato fain allaqahaa falaa junaaxa calayhima an yataraajacaa markaa inay isa soo xeshadaan looma diidayo haddii ay ninkii ay guursatayba iskood u kala tageen oo iyagu iskood isu naceen ayb oo ay ka baxday hawshiisa kala dambe uu guursanayo meeqa dalqadood buu ku qabayaa marka ya wax soo hadhayba ma jirin ya saddexdaa soo noqonay saas ah, waa leanna wax laabnaa oo isugu soo laabaana ma jiree waa guur cusuboo saddexdiisii watu noqona markaa ayib faslun waidaa xalafa halkan wuxuu ka gelayaa kitaab la yidhahdo kitaabu liilaa ilaagana waxaa la yidhaahdaa waa ninku inuu xaaskiisa ka dhaarto inuusan u galmoonaynin inuusan xaasaysanaynin mana furayo reernimona uguma tagayo saasuba ku dhaartayba see la yeeli waidaa goortii xalafa uu dhaarto allaa yata'a inuusan u galmoonin zawjatow xaaskiisa inuusan u galmoonin markuu ku dhaarto mutlaqan kala qaad la'aan mutlaqan bimacnaa isagoon muddo qabannin hadal sii wuu iska sii daayey hadalka oo isaguna hadalka xidhin buu wuxuu yidhi kuu galmoon maayo waqti kumuu xidhin waa mulaqan ow amase muddatan ama muddo ayuu ku dhaartay muddadaasoo taziidu ka siyaadaysa calaa arbacati ashhurin afar bilood ka ziyaadaysa oo ka badan fa huwa kaasi markaa muulin waa nin dhaartay waa nin iilaa galayoo xaaskiisii ka dhaartay baa loola taxaamulaya sidee la yeelayaa way soo socotaa laakiin xukmul iilaa buu markaa qaatay meesha maxaan ka fahmaynaa haddii dhaarta uu ka dhaartay afar bilood ay ka yar tahay afar bilood hadday ka yar tahay markaa muuli ma aha a yaani afar bilood iyo wixii ka yar a afar bilood wixii ka yar waa la daynaya axkaamtan soo socota isaga kuma saabsana waa layska sugayaa afartii bilood markay dhammaatana ama wakhtigiisii markuu gaadhana dee dhaartiisi waa ka baxay reerkiisii markaa muddadaa iyada adiga wax way khiyaar buu leeyahay waa laakiin waxa la qaban doono xukunka qaban doono waa afar bilood wixii ka siyaadsan ama ma ahee yacni dhaar aan wakhtiba lahayn dhaar aan muddaba uusan u qabanninba labadaasi hadday dhacaan ninkaasi waa moolin waa nin dhaartay markaa reerkiisii ka dhaartay ayaa loola dhamaya see la yeeli marka wa wayuajalu lahu waa loo dibdhigi yu-ajalu lahu waa loo kaadin isagii in sa'alad hadday weydiisato daalika arrinkaa iyadu hadday codsato arbacata ashhurin afar bilood baa loo sugayaa ninkaa ayib haddii gabadhii xaggeeda codsiga hadday iyadu isaga sabirto oo isaga dulqaadato oyna qayla ka imaanin la faragelin maayo laakiin hadday codsato tidhahda ninkii dhaqashona kuma hayo dhiginna kuma hayo waa kana muxuu ahay afar bilood buu dhaartay ama iga dhaartayba marka codsigeeda afar bilood baa ninkaa loo sugayaa afar bilood khiyaar buu leeyahy lagu faragelin maayo ayib afar bilood markii loo sugo kadibna uma markaa kadib afarta bilood markay dhammaato yukhayaru waa la doorgelin hadduu afarta bilood gudahooda kusoo laabto xaaskiisii uu xaqeedii siiyo gudo oo uu galmoodo warku ku laakiin afartii bilood baa dhammaatay marka uma marka kadib yukhayaru waa la khiyaar gelinayaa bayna alfay'ati inuu soo laabto watakfiiri iyo kafaara gudasho waa mid khiyaarka labaadna awi alaaq ama furitaan yaa qabanaya maxkamadaad qabanaysa sooma waa loo yeedhi marka adeer loo mid yaal baa la ka soo laaba dhaartaadii oo gabadha xaqeedii gogasha gudo dhaartiisa markuu ka soo laabtoo jebiyana maxaa dhaarta ka laasimaya takfiir iyo kafaara gudasho dhaarta kafaaradeediin inuu bixiyo oo markaa toban miskiin quudintood ilaa aakhirihi ama inuu arad bixiyo hadduu kari waayeen inuu saddex beri soomo ayib marka soo laaboo dhaarta ka soo noqo kafaaro gudo waad yeeli weyda sooma aw ialaaq fur xadhiggeedii halkaa dhig labadaasaa la khiyaargelinaya hadduu diido fain imtanaca hadduu diido hadduu arrinkii diido yidhahdo mana furayo kumana soo laabanayo ayib allaqa markaa waxaa furaya calayhi korkiisa alxaakimu xaakimkii baa furaya korkiisuu ku furayaayo xaakimkaa awoodda kala wareegayo isagoo jooga ayuu gabadhii furaya ayib waa la fasaqayaa way macnaha hal dalqad ah ayuu ku furayaa leanna waxa weeye dararka iyo dhibkan uu gabadha ku samaynayo ayaa dawladdu soo faragelinaysaa laga rafcinaya yama yama islaantan meesha bilaash uma joogtee inay muufakarisa meesha uma joogte aderam hawsha samee xaqa gudo ama haddii kale maxaa salaamatullahi waxifdi wax la yidhahdo waad seekay joogioo waa iseekay xidhnaanaysaa war la yidhahdo ma jiro saas way maanaa faslu wadihaaru dihaarkii halkanna dihaar buu ka gudagalo dihaarkuna ilaaga iyo dihaarkuba islaamka ka hor furitaan bay ka dhegnaan jireen hadduu ninkii xaaskiisa ka dhaarto islaamka ka hor furid bay ahayd ninku hadduu xaaskiisa dihaar ku sameeyana islaamka ka hor carabtu furitaan bay u taqaaneen ihaarkana waxaa la yidhaahdaa isagaa inoo sheegi doona waihaaru ihaarkii an yaquula waa inuu yidhahdo alrajulu ninku lizawjatii xaaskiisa waa inuu ku yidhaahdo anti adugu calaya korkayga ka dahri ummii hooyada dhabarkeedoo kalead igala mid tahay hooyadayoo kalead iga tahay ayb macnaheed waxay tahay sida aanan hooyaday wax uga raahsanayn hunguri iiga qabanaynin baad adiguna iga tahay wey macnaha hooyada waxaa la mid a ah shaaficiyada agtooda dumarka kale ee maxramka ah muxaramaadkan soo marin dhodho kale waa la mid hadduu ku yidhaahdo anti calaya ka dahri ukhtii oo kale ama ka dahri khaalatii ama ka dahri cammatii iyaduna waa la mid walaashay oo kale ad iga tahay habareertay oo kale ad ila tahay eedaday oo kale ad iga tahay gabadhayd oo kale ad iga tahay wahaakada waa la mid bay leeyiayb faidaa goortii qaala uu yidhaahdo lahaa iyada dalika markuu ku yidhaahdo dalika arrinkaa markuu ku yidhaahdo hadalkaa markuu ku dhaho oo hooyadayoo kalead iga tahay ama hooyadai dhabarkeedaoo kalead iga tahay markuu saa ku yidhaahdo oo walam yutbichu uusan raacinin hadalkaas uusan dabadhigin bialaaqi furitaan uusan dabadhiginoo raacinin saara wuxuu ahaanayaa markaa caa'idan nin ka noqday hadalkiisii hadalkiisii markaa mid ka laabtay buu noqonaya macnaa waxa weeyaan laba mid waaye markuu xaaska ku yidhaahdo hooyada oo kalead iga tahay waad furan tahay inuu daba dhigo iyo inuu intaa ku gaabsado oo shib iska dhaho hadduu waad furan tahay daba dhigo laguma laha markaa kafaaro laguma leh reerkiina waa furay hadduu daba dhigi waayo markaa oo uu keliyata yidhaahdo hooyadoo kalaad iga tahay kadibna intaa ku ekeeyo ninkaasi dhaartiisii hadalkii waa ka laabtayoo reerkii waa ku noqday kaana caa'idan markaana maxaa ka laasimi doona waay dihaarka kadib hadduu sameeyo cawdo sameeyo laabasho sameeyo axkaam baa markaa laasimi doonta gara oo waxay tilmaamaysaa aayaddii ahayd yani waxa way aayadda qur-aanka ku timido waaladiina yudaahiruuna min nisaa'ihim uma yacuuduuna lima qaaluu uma yacuuduuna limaa qaaluu kuwa dumarkooda dihaaraya haddana wixii ay yidhaahdeen ku noqonaya ku noqoshada maxaa laga wadaa waxay leeyihin shaaficiyadu ku noqosho waxay imaanaysaa markuu hadalkii ahaa hooyaday oo kale aad iga tahay ku dhawaaqay hadduu furitaan raaciyo ninkaasi caa'id ma aha ma kuma noqonin wabitaali kafaara kuma laasimayso hadduu markuu dihaarka sameeyey uu furitaan raacin waayana uma yacuuduuna buu markaa gelaya waa laabtay marka Ah. markaaba hadduu furitaanka daba dhigi waayo yacuuduuna buu gelaya kafaaradii baa imaanaysa markaas saas way maanaa ayib faida qaala lahaa hadduu ku yidhahdo dalika arrinkaa walam yutbichu uusan raacinin hadalkaa isaga ah bialaaqi hadduusan raacinin furitaan saara wuxuu ahaanayaa caa'idan walazimatu waxaana ku laazimaysaa alkafaaratu kafaaradii baa ku laazimaysa inuu kafaaro gutaa markaa laazim ku ah waalkafaaratu kafaaradiina cidqu raqabatin waa qoor xoraynteed mu'minatin oo mu'minad ah qoorta waxaa loo isticmaalaa inta badan addoommada fataxriiru raqaba soo maa qur-aanka aad u isticmaala qoor xoraynteed yani adoon addoonnimada inaad ka saartood xorayso qoortaasoo mu'minatin mu'minad ah oo addoon gaal ah ma gudayso saliimatin qoortaasoo ka fayow ama ka nabadgashan min alcuyuubi ceebihii almudirati ee dhibayey bilcamali camalka shaqada iyo walkasbi kasabka addoontan aad xoraynaysaay waa inay ka fayowdahay ceebaha berri inay shaqayso dhib u geysan kara ama dhibi karay yacni waa inay tahay addoon lixdeedii lixaad ama addoon lixdiisii lixaad qaba oo shaqaysan kara oo kasban kara oo aan dhankaasi wax dhiba ka haysanin waa yahay haddii kale waxaad xoraynayso wuxuu noqonayaa cid uun cid kale dul saaran oo e, e, baahan buu noqonaya fain lam yajid hadduusan helin addoontii ama kharashkii buusan haynin ama addoonba xilligaa maba jirtaba meeshii sida innaga haddayn haysto kale fain lam yajid hadduusan helin fa siyaamu shahrayni facalayhi korkiisa waxaa ahaaday siyaamu shahrayni laba bilood soonkood mutataabicayni oo isku xiga hal maalinoo afura udhaxaysiin maayo hadduu hal maalina afuro waa inuu soo bilaabo haddana labada bilood allahumma inay wax qasaba yimaado sida haweentii oo kale ama ninkii oo kale maalan ciid baaba soo gashay maalme aan soonkuba xaaraan hadday soo gashoo kale ama uu xanuun uu la soomi waaye yimaado oo kaleeto haddii uun xaalado cudurdaara yimaado mooye hadduu kala gooyo khalaas fain lam yastatic hadduu kari waayo labada bilood soonkooda ama da' buu la kari waayey ama xanuun dartii buu la kari waayey ama mashaqo shadiidaa ah. faicaamu facdihi korkiisa waxaada icaamu sitiina lixdan quudintood miskiinan oo miskiin kullu miskiinin miskiin kalena kastana muddun likulli miskiinin ya miskiin kastana waxaa u sugnaaday muddun baa u sugnaaday ayb masaakiinta waxay shardi ka dhigayaan shaaficiyadu waxa aad siinaysa waa inaad u sinto faareeda u kala badinin sidaas hadda kafaaradaasi suuratu almujaadila bilowgeeda ayaa axkaamtaa lagu sheegay ah, ayb walaa yaxilu xalaal uma aha lilmudaahiri ninkii xaaskiisa dihaaray xalaal umaho uma bannaana wadcuhaa inuu u galmoodo xataa yukafira ilaa uu kafaaro guto bimacnaa ilaa aad kafaarada bixiso xaaraan bay kaa tahay inaad u galmooto qur-aankaa sidaa sheegaya soo ma fataxriiru raqabatin min qabli an yatamaassa intaysan istaabanin faman lam yajid fasiyaamu shahrayni mutataabicayni min qabli an yatamaassa cunto bixinta oo u dambaysa lama raacinin fain lam yastatic faicaamu sitiina miskiinan laguma darin min qabli an yatamaasa laakiin ta sheegaysa soo ma waa meeshay la yidhaahdaan xamlu lmutlaq cala almuqayad ah. sida kuwa horeba loogu xidhay unbay tanna ugu xidhantahay min qabli an yatamaasa ayb faslun waidaa ramaa hadduu galo alrajulu ninku halkan wuxuu ka gudagelay kitaabu licaan ah. licaankana isagaa inoo sheegi waidaa goortii ramaa uu gano alrajulu ninku zawjatahu xaaskiisa markuu ku gano bizinaa zina ku tuuro markuu zina ku qadfo xaaskiisa uu ku sheego inay zinaysatay oo warcad uu ku sheego hadal aan macno kale aqbali karin oo tuhmo iyo zina inuu gabadho ku sheegaya ah hadduu xaaskiisa sidaa ku yidhaahdo fa calayhi korkiisa waxaa ahaaday xadd اlqadfi qadafka xaddiisa ah, qadafka xaddiisa oo maxay eh, meeqa ya siddeetan jeedal ah, waxaa la dhihi soo caddee haweentan inay sinaysatay caddaynkeen afar markhaati oo rag ah oo arkayay marka hawshu dhacaysa soo ma ah, waan malaynahaye iyo madmadow baan arkahay iyo waxunbaa isdul saarnaa iyo socon mayso ah, haddaad warkaa meesha la timaado adaa lagu karbaashi marka war cad afar nin way adag tahay soo ma ah, waa uun dad uun waddadaa uun isku qabsaday waa laakiin kuwa xataa laab isla galay afar inay ka duldhacaan masahlanta marka waxa way wax cadkee baa la dhihi ninkaas ayib ilaa an yuqiima facalayhi xaddu lqadfi qadaf xaddiisaa korkiisa ah ilaa an yuqiima inuu istaajiye mooye albayinata caddayntii inuu istaajiye mooyaane caddayntaasoo ah afar markhaati oo niman ah oo arkahayay hawshoo socota aw amase yulaacina ama inuu licaantamo mooye haddaad caddaynkeeduna afar markhaati weydo waxaa la leeyahay marka licaantan habaartan dhaaro ah, licaanka kaasaa l marka siduu u licaantamay waata marka yani wuxuu kaga fakan karaa xadda laba mid xadulqadafka laba mid buu kaga fakan karaa inuu caddayn keeno oo markhaatiyo afar ah iyo hadduu waayo inuu licaan galo hadduu labadaa mid samayn waayo khalaas waa la karbaashi marka fayaquulu wuxuu leeyahay oo fayaquula uu yidhaahdo fayaquula oo anta horay ku cadfanta an yuqiimadaasay ku cadfanaysa ama fayaquulu wuxuu dhihi cinda alxaakimi xaakimka agtiisa halkaa waxaa ka muuqata licaanku wuxuu ka dhacaa xaakim agtii qaadi awood waa inay jirto waxay qabaan shaaficiyadu xataa hadduu yahay muxakam xaakim awood dowladeedle hadduusan ahayn laakiin cid ayagu ay ka xaakim dhigteen nin sheekhay u tageen ruux mas-uulay u tageen ayagaa u gardhiibtay laakiin isagu xaakim maaha muxakamka wuxuu hawshan qaban karaa bay leeyihiin waa marka kala tag geliyata laakiin ilmo hadduu meesha soo baxo iyo nafyigiisa xaakim bay u baahan tahay muxakamku waxba kama qaban karo saas way macana ayb fayaquulu wuxuu leeyahay cinda alxaakimi xaakimka agtiisa isagoo jooga wuxuu leeyahay filjaamici masaajidka jaamica dhexdiisa oo weliba calalmimbari mimbarka korkiisa ah oo fii jamaacatin dad kooxa dhexdooda ah, fii jamaacatin koox dhexdoodaoo min annaasi dadka ka mid ah, ayaa wuxuu ku leeyahay ashhadu billaah ha intaasoo dhan baa lagu xidhay meesha uu hadalkan ku dhahayo xaakimka agtiisa waay masaajidka jaamica waay fi ljaamici fi lmasjid aljaamici waay masaajidka dad ku tukadaanee dadka ugu badan ku tukadaan oo haddana masaajidka meelihiisaas mee cala almimbari mimbarka korkiisaa la saari <laughs> haddii xarabka la joogana waxay leeyihiin bayna alrukni waalmaqaam xajarulaswadka iyo maqaamu ibraahim inta udhaxaysa halkaasaa la istaajin bay leeyihin waa taqliib waa la adkaynaya fii jamaacatin koox dhexdeed ayaa la istaajinayaa oo min annaasi dadka dhexdooda min annaasi dadka ka mida min acyaani innaas fii jamaacatin min acyaani innaas intaa isagoo dhex jooga ayuu wuxuu leeyahay ashhadu waxaan qiraya waxaan ku dhaaranayaa lafdu shahaada la isticmaalay lianna waxa weye waxay dhaarahani bedel ka yihiin markhaatiyadii afar tahay soo ma laakiin waa dhaar waay macnuhu waa dhaar ashhadu billaahi ilaahay baan ku dhaaran buud yuu dhahayaa innii anugu la min asaadiqiina kuwa runta sheegaya inaan ka mid ahay maxaad ku run sheegaysaa fii shay dhexdii inaan ku run sheegayo ramaytu aan ku ganay bihi isaga zawjatii xaaskayga aan ku tuuray oon ku ganay fulaanata heble ahayd oo min azinaa zina wixii aan xaaskaygan ku tuuray oo zina ah xaaskaygan heble ah waa hadday joogto haddayna jooginna waa inuu si fiican u qeexo heble hebel hebel a wixii aan ku sheegeen ku ganay oo zina ah inaan run ku sheegahayo baan ku dhaaranayaa buu le wa anna haada alwalada waxaan kaloon ku dhaaranayaa anna haada alwalada ilmahani ay wadato min azina inuu zina ka ahaaday walaysa minii anigana igama ahaanin ah, waa hadduu ilmo meesha joogo hadduuna ilmo jooginna iyaduunbuu iska fogaynaya hadday ilmo wadatoo meeshaa ka dhashayna ilmahana waa inuu anfiyo oo afarta dhaaroodba mariyo ah, yani waana hada alwalada min azina walaysa minii ayb arbaca maraatin afar goor buu sidaa dhoranaya fayaquulada ku xidhanta fayaquulu ashhadu billaah arbaca maraatin afar goor buu sidaa dhahaya oo u dhaaranaya manaa ayb wayaquulu wuxuu leeyahay fi lmarati alkhaamisa marka hanaad wuxuu leeyahay bacda an yacidahu limaamu alxaakimu dheh xaakimku markuu wacdiye kadib afartaa markuu dhammeeyo dhaarood oo afar goor hadalkaa ku celiyo buu xaakimku leey war ka joog warya war waa tii waajibinaysa ya war cadaabka adduunyo adduunka in lagu garaacoo lagu jeedlaa dhaanta midka aakhar war ka joog war ilaahay ka yaab war hashalaagi waa la waanina ilan meel wuxuu qarkuu markaa saaran yahay mogta nebiguba saasuu sameyey sal alla alay wasalam rasuulkaa laga qaadanaya bacda an yacidahu alxaakimu xaakimku markuu wacdiyo kadib oo cabsi geliyo ayaa hadduu markaa joogi waayo iyo wuxuu leeyahay marka shanaad wa calaya korkayga waxaa ahaatay lacnatullahi ilaahay lacnadiisa in kuntu haddaan ahay min alkaadibiina kuwa been sheegaya mid ka mid a ah haddaan ahay beenaalayaasha haddaan ka mid ahay oo hadalkaa been ku sheegayna korkayga lacnad ilahi ha ahaato buu dhahaya ayib sidaasuu leey intaa markay dhacdo oo uu sidaa u sheego maxaa ka laasimaya wayatacallaqu waxaa ku xidhan waxaa ku xidhmaya bilicaanihi licaankiisa dhaaraha faraha badanoo uu isdaba dhigay licaanka uu sameeyey waxaa ku xidhan khamsatu axkaamin shan xugun baa ku xidhan markaa markii intaa uu sameeyo shan xugun baa ka laasimaysa xukunka koobaad waxa weeye suquutu lxaddi xadkii dhicitaankeeda canhu xaggiisa ay ka dhacday soo ma soo xad kuma soo wajahmin xaddii marka waa ka dhacaysaa oo la xadi maayo waa kawaa ka badbaadaya taa waa qodob wa wujuubu lxaddi iyo xad waajibitaankeed calayhaa iyada korkeeda ay ku waajibto xaddii isagu uu ka baaqsaday oo ka fakaday iyaday markaa aadaysaa xaggeeda laakiin inay waajibto iyadana waxay ku xidhan tahay inay licaantami weydo siday noo soo socoto hadday iyaduna licaantanto wayadra'u canha alcadaaba waa ah, iyaduna hadday ku dhufato iyaduna bannaankay ka marta xaddi laakiin hadday licaantami weydo waa wa zawaalu lfiraashi gogolnimadii oo iyaduna zuusha firaashka waxaa laga wadaa xaasnimadii Ah, alwaladu lilfiraash firaashku waa xaaska ayib firaashkii iyada xaaska ay u ahaydoo iyadana meesha ka baxda oo xaasnimo dambe ma jirto shantaa markuu ku dhaarto khalaas xaasnimo ma jirto way furantay wa lwaladi iyo ilmihii oo nasabkiisa ka anfooma ilmihii ay wadatay oo nasabkiisa isagana uu ka saarayoo aan ku abtirsanayn wuu iska anfiyey wuu iska fogeeyey iyadana way ka laazimi ilmaha nafyigiisa hadduusan dhaarahaa shanta a dhaaranin ilmuhu licaan licaanunbuu nasabka ku waayaa hadduusan licaantaminoo meelaha ka yidhaahdo ma dhalin soma sooma jiraan dad noocaas ha ilmahan ma dhalin buu leeyahy waayo haddaadan dhalin kac maxkama tagoo soo licaanta hadduusan licaan kaa marin ma dhalin oo keliyaoo meelaha kaga sheekeeyey ilmuhu nasab ku waayi maayo alwaladu lilfiraash nasabka toos buu u qaadanaya kaama waa baryahayaba ya ma isagaa kaa baryahay haddaad rabto inaad anfidood nasabkaaga ka riixdo waa inaad dariiqaa marto waa laakiin meelaha inaad kaga sheekayso ma soconayso ma ku waayahayo wataxriimu baa isagana xukunka shanaad ee ka laazimaya ah xaaraamayn cala alabadi abadnimo korkeeda lagu xaaraamayo labadoodii oo xaaraan kala noqda weligood yani waa la kala diri weligoodna didna isuma guursan karaan xaaraan bay kala yihiin ayib wayasqutu wuu dhacayaa alxaddu xadkii baa dhacaya canhaa xaggeeduu ka dhacaya haweenayda xaddu waa ka dhacaysaa bian taltacina inay licaantanto sababteeda baa iyaduna xaddu kaga dhacaysaa isagii markuu licaantamo ayadana jaanis baa la siinaya waxaa laleeyahay ma qirsan tahay hadday dhahdo ma qirsani ma ogoli oy diito ayadana waxaa la dhihi marka haye soo dhowow licaantan dhaarihii bay geli fataquulu iyaduna waxay leedahay ayib ashhadu waxaan qirayaa billaahi ashhadu waxaan ku dhaaranay billaahi allaan ku dhaaran inna fulaanan hebel haadaa ee kan ah la min alkaadibiina beenaalayaasha inuu ka mid yahay fii maa ramaanii wixii ugu ganay dhexdiisuu beenaalayaasha kaga mid yahay bihi isaga oo min azinaa zinada ah waxaan uu igu sheegay ee zinada inuu been ku sheegayo beenaalayaasha ka mid ayaan ku dhaaran bay dhahaysa arbaca maraatin afar goor bay sidaa dhahaysa wa taquulu waxay leedahay fi lmarati alkhaamisati marka shanaad bacda an yacidaha alxaakimu xaakimku markuu wacdiye kadib naa ka jiro naa ka jiro na halaag naa cadaabka adduunyada dhaa midka aakharo ha markuu saa u wacdiye kadib ha haddii la keri waayo marka hadday istaagto markaa dib u noqoto oo ay gadaal u gurato marka waa laxadi soo ma halkaa hadday tidhaado waan dardarahayaa sida islaantiiba ay samaysay warkuba ku yimid idhaafa bay tii waa dardarahaya hadday markaasi joogsan weydo waxay leedahay oo ugu dambaysiinayaa waa calaya bay leedahay korkayga waxaa ahaaday ghadabullahi ilaahay cadhadiisa in kaana hadduu yahay ninkani min asaadiqiina kuwa run sheegaya hadduu ka mid yahay hadduu run sheegayoo wuxuu igu sheegay ay run tahay cadho ilaahay baa korkayga cadhahay gu dhacdo wa hadalkaasay dhahaysaa way macanaa markaa kadib ayaduna markaa way ka baaqsatay xadii la xadi maayo ayib ilmuhuna ayaduu raacaya soo ma ah, ayaduu raacayaayo xaggeeda iyo abtiyaashii iyo xagguu ka tirsan yahay ayib faslun wlmuctadatu midda ciddo tirsatay kitaabulciddu halkan ka gelaya haweenka ciddo tirsadaayo calaa darbayni waa laba nooc haweenka ciddo tirsadahay waa laba nooc mutawafaa minhaa yacni sababta ciddada keentaa laba mid ah inay geeri keento iyo inuu furitaan keeno soo maa labadaa un waay canhaa mid laga oofsaday mutawafaa nin mid laga oofsaday ninkeedii canhaa xaggeeda iyo wahayru mutawafaa canhaa iyo midaan laga oofsanin ninkeeda oo furitaan ama fasakh ama khuluc ama saasoo kalea ku yimaada falmutawafaa midii laga oofsaday ninkeeda canhaa xaggeeda in kaanad hadday tahay xaamilan mid uur leh fa ciddatuhaa ciddadeedu biwadci alxamli uurkaa inay dejiso ayuu ahaaday haddii laga dhinto muddada ay ciddada ku jirayso muddada ciddada ay ku jir waa muddada ay sugayso waay oon guur kale loo ogolayn ciddadu waa saas markay ninkii hore kala tageen ama ay ka dhintay muddo waxaa jirta inay sugto ay tahay oo ayna guur kala geli karin waxyaalo kalena aan loo ogolayn muddadaasa ciddada la yidhaahdaa marka hadday uur leedahay ciddadeedu waa inay umusho ayib hadday markuu dhintay wax yar kadib daqiiqadaba umusho ciddadii wayba ka baxdayba habeenka xigaba way guursan karta faciddatuha biwadci lcamd wain kaanad hadday tahay xaa'ilan midaan uur lahayn faciddatuhaa ciddadeedu arbacatu ashhurin waa afar bilood waa cashrun iyo toban beri taasi waa geerida ciddada geerida ku timaado hadday uur leedahayna waa inay umusho haddayna uur lahaynna dumarkii o dhan isku dare waa afar bilood iyo toban beri ciddadaa waxaa loo samaynayaa tacabudna waa ku jira oo ilaahay baa nagu addoonsaday waxaa kaloo ku jira uurka inuu madhan yaho bannaan yahayna waa lagu waa lagu ilaalinaya oo waxaa laga baqayaa inay biyuhu isku darmadaan soo ma waxaad dhici karta haweenta in waagii hore ma jirin uurku markuu soo baxo umbaa la arki jiray mowta oo bannaanka yimaado marka yani bara'at raxim minka inaysan wax ku jirinna waa lagu hubsanaya ayib wakayrulmutawafa canha midda laga oofsaday midaan ahayn midda aan laga oofsaninoo marka aan ninkeedii ka dhimanin in kaanad hadday tahay xaamilan mid uur leh yani waa la furay wey markaa fa ciddadeedu biwadci alxamli ilmaha inay dejisan waayo waa isku mid marba hadday uur leedahay ama furitaan ha noqdo ama ka dhimasho ha noqdee ciddadeedu waa biwadci alxamli wa ulaatu alaxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna saas wey macnaha wain kaanad hadday tahay xaa'ilan midaan uur lahayn wa hiya iyaduna min dawaati alxaydi dumarka xaydka u saaxiibka abay ah ka mid tahay dumarka caadadu ku dhacdee xaydku ka yimaaday ka mid tahay ayib waana la furay soo ma gara bimacnaa lagama dhimanine si kaley ninkii u kala tageen ciddatuhaa ciddadeedu alaaatu quruu'in waa saddex duhri wa hiya quru'duna alaطhaaru waa daahiryaalka saddex goor inay dahaaro qaadato way ciddadeedu quruugaasi waata qur-aanku tilmaamayo yatarabasna bianfusihinna alaaata quru ma quru'aasi qur'iga xaydkana waa la yidhahdaa duhrigana waa la dhahaa shaaficiyada imaamu shaafici iyo madhabkiisu waxa weeyaan alquruu hiya alaطhaar waa daahirnimada waxaa laga wadaa markii la furay kadib waa inay saddex goor dhiig ka qabaysato ama muddadaasi ha dheeraato ama ha gaabato ayb wahiya alathaaru in kaanad hadday tahay sagiiratan mid yar gabadh yaroon weli gaadhinba xilligii caadada aw amase aayisatan ama mid ka quusatay caadadii caadadii way ka quusatayoo maxaa laga wadaa bimacnaa way ka go'day caadadii way dhaaftay waana ka quusatay fa ciddatuhaa ciddadeedu markaa alaaatu ashhurin waa saddex bilood iyadana waa taa qur-aanku sheegay ayb oo rabbi tabaaraka wa ku sheegay suuratu talaq ku sheegay iyo isna min almaxiidi min nisaa'ikum in irtabtum faciddatuhunna alaaatu ashhurin wallaa'i lam yaxidna wallaa'i lam yaxidna xagga horay ku xidhantah saas daraaddeed markaad akhrinayso wallaa'i lam yaxidna halkaasaa waqafka inaad istaagtayd saas way macnaha ilan macnuhu xagga horu ku xidhan yahy saddexdaa bilood baa ka dhexaysa waalmuallaqatu midda la furay qabla adukhuuli biha iyo intaan lala aqalgelin intaan lala aqalgelin oo muxuu ahaaye aan aan la xaasaysanin baa la furay laa ciddata ciddo ma ahanin calayha korkeeda cidda ma ahaan marba haddii aadan aydaan kulmin oo intaad un guuriso haddana aad furto wax ciddoy tirsanaysa ma jirto yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nakaxtum lmu'minaat uma طallaqtumuuhuna min qabli an tamasuuhunna famaa lakum calayhina min ciddatin tactaduunaha wax ciddaa idiin tirsan maayaan wa ciddatu lamati addoonta ciddadeedu bilxamli uur ay ku cidda tirsatahay ka ciddati alxura waa midda xorta ciddadeedoo kale waa oo ah biwadci alxamli sooma inay umusho wa bilaqraa'i markay ku cidda tirsanayso daahiriyaalka markay ku cidda tirsanaysana an tactada waa inay ku cidda tirsato biqur'ayni laba duhri Ah. horta maxay ahayd saddex duhri sooma tanna maxaa looga dhigay laba islaan waxay idin hal iyo nis laga dhigo soo maa laakiin duhrigaan qaybsamin saas daraaddeed waa loo buuxiyey wa bishuhuuri markay ku cidda tirsanayso bilo canilwafaatina ay ka cidda tirsanayso geerida an tactada waa inay ciddo tirsato bishahrayni laba bilood wa khamsi layaalin iyo iyo shan habeen bilay ku ciddo tirsanaysa geeri bayna ka ciddo tirsanaysa ciddadeedu markaa waa laba biloodiyo shan habeen maxaa yeele midda xortaa meeqay ahayd afar bilood iyo toban haaf way marka nis waay ayib wa can ialaaqi markay ka ciddo tirsanayso furitaan an tactada waa inay ciddo tirsato bishahrin bil iyo wa nisfin iyo nis marna bilay ku ciddo tirsanaysaa laakiin geeri bay ka cidda tirsanaysaa marna alaaq bay ka cidda tirsanaysaa soo ma kala duuna markaa markay alaaq ka cidda tirsanayso waa inay aan tactada bishahrin wanisfin ilaa kuwii xortaabaa waxay ahayn saddex bilood faida ctadad hadday ciddo tirsato bishahrayni laba bilood hadday ciddo tirsato kaana wuxuu ahaaday wlaa mid ka sii fiican inay laba ka dhigto buuxiso yaa ka fiican sidii labada qur'iba loogu buuxiyey bilahana inay buuxisaa fiican ayib lakiin biluhu way qaybsami karaane laazim kuma inay buuxiso faslun wayajibu waxaa waajibaysa lilmuctadati halkan wuxuu ka gudagelayaa dumarka ciddo tirsanahayaay maxay xaq leeyihiin intay ciddada ku jiraan wayajibu waxaa waajibaya lilmuctadati haweenayda ciddo tirsanaysa alrajciyati ee la soo ceshan karo ciddada laba ah cidda baa'ina iyo cidda rajciya cidda haweenaydan intay ku jirta aadan soo ceshan karin oo markii dalqadii u dambaysay aad ku furtay soo maa ama lagaba dhintayba soo ceshi maleinta laga dhintay ciddadaa baa'inadaa xugun bay leedahay middaas aad soo ceshan kartana xugun bay leedahay midda ku jirta ciddada marka lagu soo ceshan karo waxay leedahay oo u sugnaaday assuknaa meelay degto wannafaqatu iyo nafaqay leedahay assuknaa meeshay waa in gurigii ay degi lahayd ninkii furay baa laga rabaa biilkeedii iyo nafaqadeediina way leedahay wakadalika yani masruufka waxaa la socda arrabaxeediina way leedahay leanna haweenaydu intay ku jirto ciddada rajciyadee lasoo ceshan karo xaas oo kale ka dhiganta soo ma waa xaas oo kale xuquuqdii bay leedahay wayajibu waxaa waajibaya lilbaa'ini haweenaydii baxday oo ninka ka go'day oo noqosho aan lahayn ayadana waxaa u waajibaya assuknaa meelay degto ayaa u waajibaya duuna nafaqati nafaqa maya ayib ayadu masruuf ma leh marba hadduuna soo ceshan karaynin meel ay ciddada ku dhammaysato oy degto waa inuwaa in isagaa lagu leeyahy intay ciddada dhammaysanayso laakiin inuu ku masruufo ku biilo kuma ay laha soo ma ah, duuna nafaqa diil iyo aradax iyo kuba leh laakiin meelay degtay ku leedahay ilaa an takuuna inay tahay mooyaane xaamilan mid uur leh inay tahay mooye sax waa baa'ina dalqadihii waa dhammaadeen waxbay sugma laabna laakiin uur bay leedahay ilaa an takuuna xaamilan hadday uur leedahay maxaa waajibaya marka a suknaana waa u waajibaya nafaqana waa u waajibaysa markaa marka waxa weeye nafaqa u waajibaysa oo waxay leeyihiin shaaficiyadu nafaqada waxaa iskale ilmaha ilmaha dartii buu u waajibayaa bay leeyihi ayib wayajibu waxaa waajibaya cala almutawafa canha midda laga oofsado wayajibu waxaa waajibaya cala almutawafa canha midda laga oofsaday zawjuha ninkeeda laga oofsaday waxaa waajib ku ah alixdaadu isbasaasin ah, ixdaadka waa masaladan asayda dhahan ya wahuwa ixdaadku waxa weeye alimtinaacu inay iska ilaaliso oy ka mancoonto min aziinati quruxda iyo waiibi iyo waxyaabaha udgoon haweenayda laga dhintay ya mdin qore a wayajuusu cala almutawafa canha zawjaha alixdaad wahuwa alimtinac min azinati waatiib xagee waxaa ka jiraan wayajib miyaa qoraya wayajibu cala almutawafa canha zawjuha alixdaad soo saas ma wayajuusu buu idinkan idin qoraya sax wayajibu baa sax wayajibu cala almutawafa canha zawjuha midda ninkeeda laga oobsaday waxa waajibku alixdaadu wa huwa isagu ixdaadku alimtinaacu waa inay ka mancoonto iska ilaaliso min aziinati isqurxinta qurxinta iyo quruxda iyo watiibi iyo waxa udgoon oo dhan ayib ixdaadka waxaa la yidhaahdaa waa inay jidhkeeda ay ka ilaaliso waxyaalaha dumarku isku qurxiyaan sida maalan xullida oo kale dahabka iyo fidadiiyo jidhka ay ku xidhaan indhakuusha oo kale cillaanka oo kale waxyaalaha dumarku isku qurqurxiyaan oo dhan looma ogola wakadalika tiibka wixii udgoonoo dhan hadduu kareem yahay hadduu cadar yahay hadduu barfuun yahay hadduu unsi yahay dharkay qabtay iyada toona muddadaa iyadaa ninkeed baybay maxaan ahay hayay isbasaasinaysaa macnaha ayb oo afar bilood iyo toban beri sooma ah, afar bilood iyo toban beri ayib wacala almutawafa canha zawjuha intaa unbaa laasim ku ah laakiin wax kaloo loo diidayo ma jiro ah, cala saxiix inay qabaysato inaysna yani wax weeyaan waxyaalaha udgoonun baan loo ogolanayo waxyaalaha isku ruxinayaan laakiin way qabaysan kartaa haweeneedu ha urto lama dhihin ya waxyaalaha jaahiliyadii ay jiree islaamku ka kor yeelay bay ka midta dhar gooni oo loo xidhayana ma jiro ya masar iyo maracadoo madaxa loogu duubahayo oo lagu garanhayo oo dadka lagaga dhex saarahayo iyaduna ma jirto dhaqan soomaali waay waxaas ya asaybay muxuu ahay wadaayo markaasaa maracad loo saaraya madaxa wax jira maha iyaduna ayib waxa loo diiday waa inahaas wa cala almutawafa canha zawjuha midda ninkeeda laga oofsaday korkeeda waxa ahaaday waalmabtuutatu iyo midda la gooyey ya oo xadhiggeedii si rasmiya loo jaray oo ninkii kala go-een labadooda waxaa korkooda ahaaday mulaasamatulbeyti guriga inay laazimaan ilaa lixaajatin xaajo darteed mooye markii haweenayda laga oobsada ninkeeda oy ninku ka dhinto iyo marka muxuu ahaayey inta la furo furitaankeedu baa'in yahay soo maa soo lama dhihin suknaa bay leedahay waa inayna guriga ka bixin intay ciddada ka baxayso mulaasamat lbeyt gurigee waa gurigii lagu furay markii la furayay gurigay joogtay waa in gurigaas guri munaasibana uu u yahay waana inuu ama ninku leeyahay ama guri muxuu ahaayey isagu uu markaasi mas-uul ka yahay waa inuu yahay adi guri munaasima ninkana mustaxaq waa inuu yahay bay leeyahay ayb ilaa lixaajatin inay u baxda mooyaane xaajadu waxa weeyaan maalan cid kaleoo danteeda usoo qabanaysa haddaysan jirin maalinimada intay baxday soo dan kartaa way manaa ayb faslun ah. waman istaxdaa milka amatin oo haddii ay tahay haweenay aan mabtuuto ahayn laakiin rajciye ah oo ciddadii waxay ku jirtaa lagu soo xeshan karay iyadu way iska bixbixi kartaa miya ya wayba kasii xag jirtaa isaga bixbixi waaba xaas iyadu soomayna soo mare iyadu waa xaas waxa laga hadlaya waxa wey waa haweeney laga dhintay oon ku noqosho lahayn iyo mid dalqadaheedii dhammaadeen ama la gooyey kuwaasi haddii layidhi ma bixi karaan tii lagu noqon karee xaaska ahayd waa kasii xag jirtaa ma bixi karto ilaa biridaa zawjiha ayib maxaa yeele xaasoo kale ka dhiganta daruuraba inay timaado mooyaane waman istaxdata ruuxii soo darista oo dib ka keena milka amatin adoonay adoon milkiyadeed adoon buu dib ka yeeshay xaruma waxaa xaaraan ah calayhi korkiisa alistimtaacu inuu ku raaxaysto biha iyada xataa yastabri'ahaa ilaa uu raximkeeda iyo minkeeda hubsado inaysan ilmo ku jirin ilaa uu beri dalbo raximku inuu beryahay inuu fayow yahay macnaha waxba ku jirin ayib tan waa addoommada ninku hadduu addoon dib ka yeesho istaxdaa wey miilka amata addoon lahaanshaheeduu dib ka helay yani wuu iibsaday sibay kusoo soo gashay sii buu ku milkiyey addoontii markuu yeeshaba markaaba gobol iskalama tegi karo addoonta waa inuu hubiyo inay minkeedu madhan yahay ausan ilmo ku jirin see ku ogaanaya ayib in kaanad hadday tahay min dawaati alxaydi caadada dumarka u saaxiibkaa ah hadday ka mid taho caado ka timaado wuxuu ku barye yani wuxuu ku hubsanayaa bixaydatin hal caado inay hesho waa sugayaa intay hal caada ka helayso hal caada markay hesho khalaas marka hadduu rabo waxaasaysanaya wain kaanad hadday tahay min dawaati shuhuuri dumarka bilaha u saaxiibka ee bilaha ku cad cidda tirsada oo kuwee ah markay yar tahay iyo iyo markay ka quusato soo ma hadday kuwaa ka mid tahayna bishahrin bayuu ku beri yeelayaa raximkeeda bil faqad oo keliya hal bil buu u sugayaa oo uu ku hubinayaa raximkeedu inuu madhan yahay wain kaanad hadday tahay min dawaati alxamli kuwa uurka u saaxiibka hadday ka mid taho uur leedahayna bilwadci ayuu ku beri yeelayaa inay ilmaha umusho ilmaha uurka ay ku sido ilaahay ka dhalayso markaa uma galmoon karayo ayib waidaa goortii maata uu dhinto sayidu ummi lwalad addoonta ilmaha u dhashay sayidka ayaa umulwalad la dhahaa ilmay u qaaday umulwalad waay ayib hadduu sayidkeedii dhinto istabra'at nafsahaa nafteeda ayay yani waxa weeye baraa'o u raadinaysaa kalamati sidii addoontoo kale yacni nafteeda raximkeeda ayay hubinaysaa inuu madhan yahay sidii addoon oo kale macnaha wuxuu ka wadaa fahano muxuu ahaaye umulwaladku sayidkeedu xaasaystay ilmana u qaaday markuu sayidkeedu dhinto toos bay u xoroobaysaa addoonnimo kusii jiri mayso soo ma caruurteedaa xor ah addoonnimo kusii jiri mayso maadaama ay xoroobayso sayidkii baa dhintay way xorowday soo ma ayib ma islaan xor ahoo kale ciddadeediibay raximkeeda lagu hubinayaa mise addoon ciddadeediibaa lagu hubinayaa taasuu kuu kala saaraya markaasuu yidhi wuxuu ku leeyahay haba xorowdee laakiin raximkeeda waxay ku hubinaysaa ciddadii addoommada oo kale saas way macnaa waidaa maata hadduu dhinto sayidu ummi lwalad ummulwaladka sayidkeedu hadduu dhinto istabracad nafsahaa nafteeda waxay ku bari oo raximkeeda ku hubinaysaa inuu bannaan yahay amati sida addoontoo kale saas way macnaha xukunkii mufasalkeen soo marnay oo addoontu maxay noqonaysaa marka addoonta sidee bay kula mid noqonaysa bimacnaa addoontu hadday caaday ku ciddo tirsatay hadday ka mid tahayna bixayda soo ma hadday bilo ku ciddo tirsatana bishahrin wakaa saas way macnaha adoontii oo kale marka la mid noqonaysaa hadduu sayidkeeda dhinto iyadu markaa xorba ha ahaatee ayb hada bilahi towfiq sal allah wslam wbaaraka cala nabiyina mxamed wala ali sxbi slm